أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين baabu lmafcuuli baabun almafcuulu bihi almafcuulu fiihi soo maa kii wax la samaynayey fiihi dhexdiisa wax la samaynayey qaala في المتن llahu fi lmatni waalmafcuulu fiihi wahuwa maa sullita calayhi caamilun calaa macnaa fii min ismi zamaanin ka sumtu yowma alkhamiis aw xiinan aw isbuucan aw ismi makaanin mubhamin wahuwa aljihaat sittu kalamaami waalfawqi walyamiini wacagsihinna wanaxwuhunna ka cinda waladaa wlmaqaadiiru kalfarsakhi wamaa siiqa min masdari caamilihi ka qacadtu maqcada zayd qacada yaqcudu soo ma ahayn masdar miimiga masdar miimigeed maxaa laga dhiga masdar miim ah filmafcali walmafcili bay ahayd soo maah haye goormaa mafcal la sameeyaa horta goormuun masdarku iyo darf makaanku iyo darf zamaanku mafcal noqdaa yaa sheegaya hadduu ficilku yahay yafculu mudaariciisu ama yafcalu ama muctalulaam yahay saddex xaalo somaa saddexdaas xaalo mafcal baa lagu keenaa masderan wa darfan sawaaun kaana makaanan aw zamaan hadda marka qaacada yaqudu darfu zamaankeeda maxaa weeye darfu makaankeeda maqacad maqcad kaasuu ka wadaa marka aad casharka waxay ugu fahmaysaan casharkii mafcal iyo mafcil qofkii soo dhigtay meesha ugu dambaysa si fiican buu u fahmayaa darsigan waa darsigii soddon iyo sagaalaad ee kitaabka qadriga weeyaan sharaxa sheikhu wuxuu yidhi alraabicu min almafcuulaati mafcuulada kooda afraadi almafcuulu fiihi weey wahuwa isaguna almusamaa waa kan lagu magacaabo darfan lagu magacaabo weyaan daraf lagu magacaabo daraf daraf waa garanaysaan waa gudaha shayga shayga gudihiisa daraf la yidhaahdaa tacriifu waxa weeye huwa kullu ismin waa magac walba waa magac walba kullu ismi zamaanin waa magac walba zaman tilmaama aw makaanin ama boos tilmaama sullida calayhi lagu salladay caamirun baa lagu salladayoo calaa macnaa fii sullida lagu salladay calayhika caamilun lagu salladay calaa macnaa fii macna fiina uu wato mhm. ismigaasoo calaa macnaa fii saas way macnuhu fii macnaheeda wata fii macnaheedu muxuu ahaa fii macnaheedu maxaa weeye gudaha shay gudihiis inay tilmaanto soo ma maaha wuxuu yidhi horta waa zaman iyo makaan wixii tusiya laguna salladay caamil lagu salladay macnaa waxa weeye caamilka ka horeeya ayaa ayaa kordhigaya weeye ficil isimkaasina waa inuu macnaa fii wataa sideedaba darafku hadduusan macnaa fii wadan daraf ma aha warkamaa ku dhacay soomaa macnaa fii waxa weeye dhexdiisa in wax lagu sameeya haddaysan caddayn hadaan haadaa kani yawmun jamiil waa maalin qurxoon ym dhexda maxaan sameeye anugu yaa ym maaha daraf marka marka waxaa soo aragtaa darafka ku sheegin macnihii fii waa inay wadataa sumtu yowman ym waa daraf maxaa yeelay soonka xaga dhex dhacay ka qawlika weeye sumtu waan soomay ywma alkhamiisi wajalastu waan fadhiista amaamaka wa culima waxaa la gartay oo la fahmay mimaa kii dakartuhu aan soo xusay waxaa laga fahmay annahu waryashaaniya laysa min aduruufi darafiyada ka mid ma aha yowm iyo waxaytu ka mid ma aha inta haddaan ku joojiyo waa khalad kula saacanta darafyada ka mid ma aha yowm iyo waxaytu masacba warka waa dhammaysfurka wad marka fawiilmuslimla ku joojina annahu waryashaaniya laysa min aduruufi darafyada ka mid ma aha yowm yo waxaysa ka mid ma aha oo min qowlihi tacaalaa ku jira wey idlaaq maaha waa kuwa ku jira qowlka alle inna anagu nakhaafu waanu ka cabsanaynaa min rabbinaa waanu ka cabsanaynaa rabbigeen xaggiisa ayaanu ka cabsanaynaa yowman maalin ayaanu ka cabsanaynaa ilaahay waxaan oga baqaynaa yacni maalin halkaas noo soo socota marka waxaa laga cabsanayo saxaabada rasuulku ama dadkii muslimiintaha ah iyo sadaqaadka bixinayaah ay ka cabsanayaan waa maalinta qiyaamo weye innaa anagu nakhaafu min rabbina innaa anagu nakhaafu waan ka cabsanaynaa min rabbina min rabbina mafcuul maaha dee min baa ka hormarta soo maah mafcuulkii meeye yowman baanu ka cabsanaynaa wey yoomkaasoo cabuusan ay daatu cabuusin oo kale wey weji gabax u saaxiiba yowman tacbis lwujuuh wejiyadu ay wejigabaxayaan wejigiiba isku ciriirmayo qofqof qof ma fiirin karo qamtariiran oo daran haddana ama dheer labada waa lagu macnaynaya yowman maalin cabuusan weji gabax leh qamtariiran oo haddana adag oo daran baanu ka cabsanaynaa maalinkiibaa laga cabsaday maalinkiibaa hee laga cabsaday wa qowlihi tacaala allaahu allah yaa aclamu u og xayuma halka yajcalu uu dhigahayo risaalatahu u dhigayo meesha risaaladiisa alla geenayo iyo cidda u dhiibayo hee allah asagaa og weeye fa innahumaa labadoodu wa in kaanaa zamaanan waqti baa ha tilmaamaso waqti tilmaamayaan yaa laakinahumaa hase yeeshee laysaa ma ahan calaa macnaa fii macnihii fii ma wataan marka ma kudhaca horta macna fiihee ma wataan sababtu maxay wa inama almuraadu ujeedku waxa weeye annahum iyagu yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan nafsa alyowm maalinka laftigeeda ka cabsanayaan ee maalinka dhexdiisa wax dhacayee wax dhacaya kama waxaa magaalada dhexintaa intaanaba la gaarin maalinka laftigiisa baabaa cabsi ku haya wey iyo tan kalena wa ana allaaha alla ayaana tacaalaa sareeye yaclamu waa mid og nafsal makaani makaanka laftigiisa makaanka dhexdiisa maaha yaa makaanka dhexdiisa wax dhacya la sheegimayaa nafsal makaani makaanka laftigiisa buu og yahay al almustaxiqi muteystay liwadci risaalati fiihi in risaalada la dhex dhigo falidaas sidaa daraadeed ayaa ucriba waxaa la ciraaba kullu minhuma mafcuulan bihi baa la ciraaba mafcuulan bihi ayaa la ciraaba wa caamilu xaya xayta cidda mafcuulka ka dhigtayna ficlun waa ficil muqadarun qarsoon dalla calayhi ficilkaana waxaa ku tusinaya aclamu khabarka aclamu aclamu ficil maa waa khabar khabarka aclamu ah ayaa wuxuu ku tusinayaa meeshan ficil inuu joogo oo ficilku meeye waa kan ay yaclamu allaahu alla wuu og yahay xayu meesha buu og yahay yajcalu uu yeelahayo risaalatahu uu yeelahayo soo ma jeedi marka aclamu ficil laga fahmayo yaclamu ah ayaa hee xayu kordhigaya wey macnuhu wa annahu waryashaaniyana laysa minhaa minal min aldarfi darafi ka mid ma ahan ayadoon ku laabanaya naxwo an tankixuuhunna inaad guursataan ka mid maaha ayaduna hee ka mid maaha darafka oo oo min qowlihi tacaala ku jira watarqabuuna aad jeceshihiin fii an tankixuuhunna inaad guursataan raqiba sideedaba magacda ma istaagto ficilka raqiba laba midkoodina qaadato raqiba fii oo ah jacayl raqiba can oo ah nacayb marka raqiba meel taalla yah maba jidhaba waa ina la keenaa hadda wuxuu jeceeltaa macan la keenaa waa fahamten soomaa marka tafsiirka qur-aanka labada lagu macneeyaa waa fahamteen soomaa haddii can lagu macneeyo ma wataal macnihii fii ma wataal meesha rabakudhacaysomaa markii fii lagu macnayo meeshii maxaa yaal macnahee macna darafaa yaal soo marka macna daraf inuu yaal mafcuulun fiihi ma ku magacaabi karnaa waa laisku haystaa idaa antan ka waa la habeenayaa markii an almasriya badac fii ta'wiili masjid naqdiru inkaaxuhunna bay noqonaysaa soo maahan marka fii inkaaxihinna markaan dhaho daraf ku jiraa ilaa macna fiiha meesha yaale wuxuu ku yidhi sheikhuday wuxuu ku yidhi kumeelaha macna fii kuma jiro sababtu maxay tahay li'annahu wain kaana calaa macnaa fii macnihii fii haba iska watee laakinahu laysa zamaanan walaa makaan zaman iyo makaan mid toona maaha warka horta ma ku dhacay waaya icraabu asmaa'i zamaani walmakaan waaya waa la kala gurayaa markaa hadda hadda waxaan soo ogaanay saddex meelood oo qur-aanka ku jiraayay oo daraf loo qaadan karo inaysan daraf hee ahayn mid kastana shardi ka mida ah darafnimadii ayuu waaya asmaau zamaan waclam waxaa ogaataa ana jamiica asmaa'i zamaani magacyada waqtiga tilmaamo oo dhami taqbalu nasba cala darfiya darafnimo in lagu nasbiyo oo macnihii fii ay qaataan kulli waa wada ogol yihiin yacni magac kastoo darf zaman tilmaamaya waxaa waaye waa daraf wey darfu zamaan wey lama kala guraya isaga isaga hee isaga hee haa kala saari mahayo oo waxaad mid kasta dhahaysaa darfu zamaan mansuub bitaqdiiri fi mid kasta wuu qaadan karaa waay walaa farqa wax farqiya uma dhexeeyo fii daalika kaa dhexdiisa bayna almukhtasi kii gaarka ahaa iyo walmacduudi kii tirada ahaa iyo walmubhami kii macnihiisu qarsoonaa farqi uma dhexeeya wuxuu daraf ma yah wuxuu zaman ma tilmaamayaa yaa saddexda ku doon ahaadee daraf buu noqonayaa su-aal baa timaadee mukhtas iyo macduud iyo maxay kala yihiin waa kan wanacni waxaan olo jeednaa bilmukhtas markaan ku leeya waxaan ka wadaa maa yaqacu wixii dhaca jawaaban limataa su-aasha mataa ah wixii jawaab u noqda ayaa waxay noqdaan hee darfu zamaan mukhtas ah mataa jiita goormaa timi yowma alkhamiis mataa tasuumu goormaa soomaysaa qadan marka kelmadda mataa jawaabteeda zamanka la bixiyaa muxuu noqdaa mukhtas baa la yidhaahaa tusaaluu ku siinayaa ka yowma alkhamiisa oo kaleeto wabilmacduudna waxaa la dhahaa maa yaqacu wixii dhaca jawaaban likam kam markaa keento jawaab wixii dhaca weeyaan kalasbuuci washahri hee walxawli iyo sanadkii oo waxaa tidhi kam suumta intee soontay usbuucan baa soomay shahran baa soomay sooma jeedi kam marka tiraa lagu weydiiyey marka daraf kasta oo tiro tilmaama wuu soo gelaya sanad baa soo gelaya zaman baa waxaa soo gelaya bil usbuuc baa soo gelaysa wakaa laakiinse yowm tiro ma tilmaamaysa yaa xaggee bay gelaysaa iyadoo mataca bay gelaysa wabilmubhamina maca kii weye laa yaqacu aan dhacin jawaaban lishayin minhuma labada wixii ka soo hara baa mubham la yidhaahdaa marka maa yaqacu wixii aan dhacin jawaaban lishayin minhuma laba shay kuwa ka soo hara wixii aan jawaab dhacin weya kal wal waqti oo kaleeto xiin iyo waqti mid toonada kam iyo mataa laguma jawaabi karo soo maa mataa jiita xiinan min adahri baay ma jidho isma qaadan kardho soo maa asmaaulmakaan marka hadda waxaana soo baxana maxaa fahamnay darafka zamaanka la yidhaahdaa inaan la kala gurin noocuu doona ama tiraha ahaado ama mataa jawaab ha u noqdo ama kam ama yuusan u noqone markasta waa darfu zamaan mansuub bitaqdiiri fii mamnu haduu ku jiraan mamnuuyan calaa kida maxali nasbi asmaaulmakaan wixii makaan tusiya magacyada makaanka tusinaya wa anna asmaa almakaani tanna fiili tii hore dhid ku tahay anna asmaa almakaani wixii makaan oo magaca laa yantasibu kuma kordhigmo minhaa cala darfiyati minhaa asmaada makaanka xaggeeda xaaluu ka mid yahay cala darfiyati darafa ma noqon karo wey marka magac boos tusinyaa aragto asal waxa u ah inuusan daraf ahayn macnuhu asaa u fahan maxaa daraf ka noqon kara marka ilaa maa kii mooyaane kaana ahaa mubhaman mid aan macnihiisa hee la koobi karin marka darafku hadda almasjid soo makaan maah daraf ma noqon karo marka asal waxaa makaanka waa inuusan daraf ahayn yaa daraf noqonaya marka wixii mubhama wlmubhamu mubhamkii laftigiisibaa alaaatu anwaacin noqday isagaa saddex noqoa axaduhaa waxaa weeye asmaa sit asmaa asit asiti jihooyinka lixda ah oo jooyin afar arka jirnay bal soo jeesta jihooyinka lixda maxeeye kor iyo hoos buu ku daray jihooyinka sitada ah heede maxaa loo yaqaanaa daraf makaan weeyaan xagee kasoo galeen darafmakaan mubhamka kasoo galeen wa huwa jihaadkaasi alfawqu weey wataxtu weey walaclaa weey walasfal weey walyamiin weey washimaal weey wadaat lyamiini ay jihat lyamiini wey wadaat shimaali ay jihat shimaali wey walwaraac gadaalo wey wal amaam hortaada weeye qaala allahu tacaala wuxuu yidhi wa fowqa kulli dii cilmin caliim caliimun maxay tahay ciraabteedu aliimun yaa khabarkii meeye mara fawqadaas darafkaas ayaa wuxuu noqonayaa kaa'inun khabarulmubtada soo ma jeedaan marka waa fawqa kulli dii cilmin mid kastoo cilmi u saaxiiba ka sareeya caliimun mid kaloo ka cilmi badan baa jira adduunka ka cilmi badan yihi haddaad cilmi badan mid kale oo kaa khatarsan baa imaanaya markabaa ku dhacay soo maa marka fooq baafoq maxaa dhahaysaa darfu makaan mansuub bitaqdiiri fii badhahaysa qad jacala rabbuki taxtaki sariya waaya sariya macnaheedu muxuu ahaa idin qoryaa macnaheeda kitaabta wuu ku qori jiray markii udambaysa yah yaa nahra maayin kaana nahra maayan kaan inqadaca balbalkeena haa baloo arki doonaa soo fiidhiyo wey marka qad jacala rabbuki taxtaki soo ma jeedid xaggaasuu ka daliishanaya sheekhu raximah allahu tacaala warakbu safartii qureysheedina asfala minkum ay yihiin kuwa idinka idinka hooseeya hooseyntu ma ahayn dhul hoose joogaan waxa weeye meel idinka marka magaalada tilmaamayo xagee jidhaa kor baan jiraa xagga maa kora maya yacni waa mustalax weeye xagee jidhaa hoos baan jiraa cawaali lmadiina waa tii magaalada madiina dhihi jiray magaalada madiina meelaheedii sare marka warakbuna asfala minkum meel idinka hoose ay joogaan yacni xaggii badda ay xigaan weeye macnuhu asfal wa tara shamsa baad arkaysaa nebi maxamedow idaa dalacad markay soo baxdo tasaawur mid ka iilata can kahfihim inay tahay daat alyamiini dhinaca midig oga iilata wa idaa qardo markay dhacaysana taqriduhu mid ma garanaysaa ka leexanaysa weeye taqriduhu mid ka leexanaysa weeye iyaga daata shimaali nacam bidixoga leexanaysa marka daata buu ka wataa daata buu ka wataa marka daata waa darfu makaan mansuub wacalaamatu fi aakhirihi daata mudaaf shimaal mudaaf ilayh bimacnaa aljahawey waaya wakaana waxaa ahay waraa'ahum gadaashooda maalikun baa ahaa weye ya'hudu kulla safiinatin qasb wa qowlii aan ku idhi wa cagsihinna aan ku yidhi ashartu waxaan tilmaamay bihikaa ilal waraa baan ku sheegay baan ka waday wataxt iyo washimaal yaa wa qowlii aan yidhi wa cagsihinna ashartu bihi waxaan ola jeeday ilal waraa'i iyo wataxti iyo washimaal baan ola jeeday waqowliqornaa wa qowlii aan idhi wanaxwuhunnana ashartu waxaan tilmaamayay bihi ka ilaa ana aljihaata jahooyinku wa in kaana sitan lixba ha ahaadaane laakin alfaaduhaa kahiiratun erayada loo yaqaan lixda ayaa ahee fara badan jihooyinku waa lix laakiinse erayada lixda loo yaqaan ayaa fara badan buu ku yiri waaya waaya wayalxaqu waxaa haleelaya biasmaa'i aljihaati asmaadii jihooyinka lagu magacaabayay waxaa haleelaya maabaa haleelaya ashbahaha la mid ah xaggay kala mid yihiin fii shidati libhaami yacni qarsoonaanta darnaan ay daran yihiin xagga macnaha yacni fii shiddati libhaami macaanidooda qarsoonaan ay qorson yihiin darnaanteeda iyo walixtiyaajiina u baahan yihiin ilaa maaki mid u baahan yihiin yubayinu caddeeya macnaaha caddeeya ka cinda oo kale yeeladaa oo kale warkama ku dhacay yaa wuxuu leeyay cinda yeeladaa dee adigu ma ahan jihooyin ma aha awkay maxaa looga dhigay marka ilan ma garanaysaa cinda yaladaa aljihaatu sita ma aha maqaadiir iyo masaaxaadna ma aha masder mid laga soo dhaaliyana ma aha maxay yihiin marka wuxuu yidhi waxaan raacinay xaggee raaciseen yaa waxaan raacinay asmawjihaadkii oo masmjihaad maxaa u raaciseen laba meelood inay uga ekaadeen daraaddeed baanu u raacinay kow maxaa weeye xagga hee mubhamnimada in waa mubham macnahooda si fiican loo fahmaya ilaa meel la raaciyo labo iyo baahi inay u qabaan wax caddeeya warkabaa ku dhacay soomaa athaani waxa weeye buu ku yidhi asmaa'u maqaadiiri almasaaxaati kalfarsakhiya walmiili iyo walbariid kuwaasna waxay noqdaan wixii masaaxa ah dee wixii hadda casrigo dhan ba soo hoosgelaya ayaguna wakaa wathaalithu waxaa weeye maa kaana wixii ahaada musawaqa mid laga dhalaaliyey min masdari caamilihi laga dhalaaliyey masdarkiiso garamaysa caamilihi ee caamililficli eh, eh, wey ficilkan meesha yaal masdarkiisa kii laga soo dhalaaliyey ka qowlika dheh jalastu waan fadhiistay majlis shardiga waa muhim ficilka meesha yaal ama ta'wiilulficilka meesha yaal masdarka uu leeyahay ayaa laga soo dhalaalinayaa macnuhu macnuha wey haddii meelka laga soo dhalaaliyo ma aha weeye marka warka soo uruuri waa dhegaysteen mafcal iyo mafcil meesha aan kusoo dhiganay darfumakaankii ku jiray soo buu ka hadlayaa sheikhu raxima tacaala jalasa majlis qacada maqcad soo ma jeedaan aawaa ma'wan waa makaan maka waa masder miimiya oo ma garanaysaa laga soo dhambashay min masder lficli qaala allahu tacaala wuxuu annaa kunnaa waxaanu ahay naqcudu kuwa fadhiista minha samada xaggeeda maqaacida makaanu fadhiyaal lisamci dhegdhegeyn loogu talagala xaggeed marka maqaacid makaanu fadhi wey maqaaxiga laga keenay qaacada qucuud baa laga keenay maqaacid laba masal ka rabnaa kow in masdar laga keenay qucuud ah masderkaa laga keenayna ficilka hore inuu ficilkiisi yahay qaacada waafaham soomaan qaacada maqcad qaacada qucuud qucuud ee maqaxiga laga keenay min masdaril ficli waa gees soo ma jeedid maqacad waatan xagee laga keena masdarka iyo qucuud ah oo masdarkaasi xagee ka fahamta masdarkaasi qaacada oo ficilka jumlada ku jidha waa fahamta soo marka jumla qaacadadan iyo maqacad maxaa ka dhexeeya masdarkaasaa ka wada dhexeeya maqacad markii la keenayeyna ficilka lagama keenin ee masdarka ficilka oo ma garanaysaa meesha yaal ayaa laga keen macnuhu waxa weeye maqcadkan meesha yaalla masdarka laga keenayaa waxaa laga soo fiirsanayaa qacada qacada horta sheegaysaa qucuud waay qucuuddii markaa keenaysaa maqcad markabaa ku dhacay soo maa qucuud waxaa ka keenaysaa <coughs> maqcad ka keenaysa marka maqaacida caadi ciraab darfu makaan mansuub dhahaysa caadiya darfu makaane darfu makaan mansuub waxyaa ku tacaluqa qaacada markuu abadhanyi warkaa maku dhaca horta laakiinse walow qulta hataad tiraahdo dahabtu waan tegay majlisa zaydin zayd makaanu fadhigiisii baan tegay tani hadda amase tiraahdo jalastu waan fadhiistay madhaba camrin camar makaanu maridiisi yani meeshuu marayay meeshuu aaday baan fadhiistay makaanu maridii wey dahaba uu togsomaan dihaab waa tegidii madhabna makaanu dihaabi meeshii la aadayey waay marka waa ku dhacay soomaa haadaa madhabu zayd jid baa aragta haadaa madhabu zayd yani zayd makaanu tegidiis waay meeshuu maro waay maxay ka noqon kartaa haadaa madhabu zayd ayhee madhabu zayd maxay noqon kartaa dihaabkii laftigiisa haadaa madhabu zayd haadaa madhabuhu ay haadaa dihaabu waa tegid yani tegidii waay tegidna way noqon kartaa caadiya marka markii masdarka miim laga bilaabo wuxuu noqon karaa saddex midkood daraf makaan ama daraf zamaan ama masdar caadiya hadda marjic saddex xaal noqon kartaa ilayhi marjicukum maka dhoo qor hadda waa lagu fasiraa ilayhi marjicukum ay rujuucukum marna waxay noqotaa makaanu rujuuc marna waxay noqotaa zamanu rujuuc marna waxay noqotaa arrujuucu nafsu rdhahay soomaa marka aayadda marka waxaa saddexda macana midkeedtaa waxaa ku sheegaya hadalka jumladda ku jira ilayha alla xaggiisa ayaa marjicukum ay rujuucukum laabashadiinu ahaatay marka waa ku dhacay soomaa marka hadda kaasna waa la mid buu ku yidhi hadda marka kan dahabtu majlisa iyo jalastu madhaba lam yasix mafcuulu fiih ma noqon karaan daraf ma noqon karaan haba ahaadaan musawaqun minhaa min masdari ficlin ficil masderkii mid laga soo dhalay oo majlis xaga laga keenay juluus baa laga keeno juluuso jalasaad soo maa haa madhabna dihaab baa laga keeno hee dahaba laakiinse ma dhihi karna bu ku yidhi mafcuulun fiihi darfumakaan ma dhigi karna sababt maxay tahay liikhtilaafi inay iskhilaaftay masderi ismilmakaani ismi makaankan oo majlis iyo madhab ah yaa masderku ka yimi iyo wa masderi caamilihi caamilka jumlada ka bilowda masderkiisa oo maxaa hadda fiiri dahabtu masderkiisa maxaa waaye dihaab majlisana juluus marka ma isleeyihiin marka darf makaan mafcuul iska dhacaadiya maxaa iska dhahaysaa mafcuul caadi noqonayaa baaraka allaahu fiikum amase muxuu kaloo noqon karaa tolob yah mafcuul mutlaq inuu noqonayaa umalaynaya bal fiiriya insha allahu tacaala yah mafcuul kole mafcuul ma noqon karee mafcuul bi ma noqon karee haddii uu waayey mafcuul maca mafcuulu fiihi inuu noqdo mafcuul mutlaq baa laga dhigayaa hadlayno bal soo fiiriya insha allahu tacaala xadaa bilahi towfiiq wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed wcala alihi saxbi ajmaciin